assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo soddonaad ee kitaabka sunnata nabiykum sal allahu alayh waali wasalam ka tegi lahaydeenna la dalaltum waad lumi lahaydeen walaqad ra'aytunaa waxaan arkay wamaa yatakhallafuhaa yatakhallaf canhaa isagoo aanu kana haraynin salaadantada salaadan cishaha inuu soo tukado ama salaadahoo dhan baba ilaa munaafiqu macluumu nifaaq ilaa qof munaafiqoo munaafiqnimadiisa la yaqaano mooyaane isagoo qof kale ka hadhaynin baan garanay walaqad kaana rajulu nin baa wuxuu ahaan jiray yu'taa bihi kii la keeno yuhaadaa isagoo la wardaaminayo bayna rajulayni laba nin dhexdooda hareeraha ay kala hayaan xataa yuqaama fi saf ilaa safka la joojiyo safka la keeno dacfi wuxuu ka qaba aan socon karaynin qof kale maarata oo kale aan kusoo socon karaynina laba qof ay hareeraa soo qabtaan sida rasuulka sala allahu alayh waali wasalam markii uu jiranay habeenkii uu xoogaa yar tifaa-u dareemay laba qof ay garbaha usoo qabteen ee safka loo keenay oo kale rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu yacni limuslim qaala ina rasuula lah sal slam callamanaa sunana alhudaa ibni mascuud baa wuxuu yidhi rasuulka alle wuxuuna baray sunan alhudaa wa ina min sunani alhudaa asalaata fi lmasjidi aladii yu'adanu fiihi masjidka lagu laga adinayo in lagu tukado yaa sunan alhudaa oo rasuulka allana barayna ka mid ah وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم يquuل rasuulkii allaan maqlay salawaatu ullahi wasalaamuhu عalayh isaga oo leh maa min ثalaaثatin ma jiraan saddex saddex nin ma jiraan oo fii qaryatin meel tuula-a jooga beeraley iyo wixii la mid ah walaa badwin meel baadiya bay kuwa joogaan ma jiraan laa tuqaamu fiihim الصalaaة aan salaada jamaaca lagu oogaynin ilaa qad istaxwada calayhim shayطaan ilaa shayطaan baa ka qaalib noqday mujtamac in kastaba ha yaraada ee meel degan oo ama baadiye ah ama beled ah ma uu jiro oo salaada aan jamaaco lagu tukanaynin ilaa dadkaasu waa dad uu shayطaan ka xoog roonado shayطaan uu qaatay baadiyaha soomaaliyeed aad iyo aad bay ugu liid ugu liidan jireen meelaha qaarkood aan salaada jamaacaba nin waliba gurigiisa inuu iskaga tukado adhigiisa hortiisa iyo u tukada ay u badnaan jireen marka shayطaan baa dadka noocaas oo kalea qaatay buli rasulka sal l slam facalaykum biاljamaaca war jamaacada ogaada oo ku dadaala fainamaa yaأkulu الdi'bu min alganami اlqaasida wuxuu ka cunaa yeygu adhiga midda gaar u faquuqatay buu ka cunaa adhiga oo raacigiisa uu dhex joogo isku duuban wuu ka warwareegayaa bahalku waa ka wareegayaa marka midda ariga ka hadhay ama gaar uga baxday taasuu dafaa marka isaguna shayطaankuna waa di'bu linsaan oo midka gaar jamaacada uga baxa kaasuu isna duubsanaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud xadiidkan wariya biisnaadin xasan waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir waxaa xadiid kale isaguna riwaayo kalea jirto oo dhahaysa man samica الnidaءa falam yaأtihi falaa salaata lahu ila min cudrin qofkii adaanka maqla ee aan imaanin eeaan salaaddaa la soo tukanin salaad ma leh yani salaaddaa lagama aqbalay way iska asaxaysaa laakiin lagama aqbalay waa tahdiid culus markaasna ilaa cudur inuu jiro mooyaane xadiidkanna waxaa wariyey ibnu maajah ibn xibaan iyo xaakim iyo abu daawuud can ibni cabaasin radi allahu canhuma wa saxahu sheikhu اlalbani fi saxiix jaamic sagiir wa fi irwa lhaliil baabu اlxasi calى xuduuri اljamacati fi الصubxi wاlcishaa labadaas salaadood si gaar ah oo in jamaacadooda looga soo qayb galo can cثmaan bni cafaan radi allahu canhuma qala radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اlه alيه alي slam yaquul man sala اlcishaءa fi jamaca fakaأnamaa sallaa nisfa alleyl qofkii jumcaha cishaha jamaaca ku tukadaa wuxuu la mid yahay sidii isagoo habeenkii nuskii salaad ku jiray oo kale waman salla subxa fi jamaaca qofkii subaxa jamaaca ku tukadana fakaأnnamaa salla leyla kullah habeenkii oo dhan isagoo tukanaya buu lamid yahay rawa muslim marka labadan waxaad moodaa inay sidaa u kala fadli badan yihiinoo salaado cishaha oo jamaaco lagu tukadaana ha u dhiganto nisfu leyl salaatu subax oo jamaaco lagu tukadaana jamiic leyl ha u dhiganto laakiin riwaayada soo socota caddayn doonta inay labadaa salaadood isku mid yihiinoo mid waliba nus ay u dhiganto oo tan la leeyahay qofkii subaxa tukadaa wuxuu la mid yahay qof habeenkii oo dhan tukanaayay waa haddii ceshihiina u jamca isna ku tukado rawaahu muslim wa fii riwaayati tirmidiy can cusmaana radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam man shahida alcishaaa fii jamaaca qofkii jamaaca jumcaha uga cishaha uga qayb galo ceshaha ku tukada jamaaca kaana lahu qiyaamu nisfi leyla habeen nuski tukashadii buu leeyahay waman salla alcishaaa walfajra jamaaca qofkii cishaha iyo subaxa ku tukada jamaacana kaana lahu ka qiyaami leyla habeen dhan tukashadii buu la mid yahay rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala fi xadiidu صaxiix saxahu shaykhu اlalbani fi صaxiix jaamic الصaغيir wa صaxiixi الtirmidi wa صaxiix sunani abi dawuud وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل اه صل ل سلم qاaل low taclamuuna ma low yaclamuun hadday ogaan lahaayeen ma fi اlcatamati والصبح laأtowهmaa walow xabwaa wa imaan lahayen walow gurgurad ba ahaadeene متafq عalيh وqad sabqa bطuulihi isagoo dherarkiisile buuna soo hormaray oo wuxuu ku soo hormaray mxuha ألف وثaلaaثa وثaلaaثiin wuuna soo noqon doona mar labaad oo ألف ثaلaaثa وثمaaنiin ayuu ku imaan doonaa وعنه رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم laysa صلاaة أثقلa عlى المنaaفiقيiنa min صلاaة الفجر والعشhاء salaadi ma aha midda kaga culays badan munaafiqiinta labadaas salaadood subaxa iyo cishaha ah walow yaclamuuna maa fiihimaa laatowhumaa walow xabwaa hadday ogaan lahaayeen wax ku jira khayr ana wa imaan lahayn walow gurguuradba ha ku yimaadeene muttafaqun calayh marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan munaafiqiinta salaad oo dhan way ku culus tahay laakiin way kusii kala culus tahay sida alla uu yidhi wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin jacalana allah min alkhaashiciin متفق عlيه bab الأمr بالمحاaفظة عlى الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيid الشhديد في ترkihaa amarka la isfaray in la ilaaliyo oo la dhowro oo lagu dadaalo salaadaha shanta ee faradka ah iyo nahyiga adag iyo goodiga daran ee kuyi ee ka tagidooda qaala allahu tacaala xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa ilaaliya shanta salaado salaadaha oo dhan shanta ilaaliya salaadii fadliga badnaydna si gaara ah usii ilaaliya waa salaada casar eh alwusطى yani fudla weeyaan salaada dhexdhexa ma wa qaala tacaalى fain taabuu وaqaamuu salaata waatow zakaa faqalluu sabiilahum waa kufaartii baa marka la sheegaya hadday ka soo noqdaan gaalnimadoodaas oo salaadii ay tukadaan oo zakadii ay bixiyaan faraxa ka qaado oo mxuaha taabanin وعn عن iبni mascuudi radي allahu canhu qaala sأltu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wali wasalam waa waxaan weydiiyey ayu acmaali afضل qaala salawaatu calىa waqtiha camalada kee ugu fadli badan baan weydiiyo markaasu wuxuu yihi salaada oo waqtigeeda lagu tukado qultu ثuma ayun haddana kee baan idhi qaala markaasuu yihi biru lwaalidayn qultu ثuma ayun qaala الجihaadu fي sabiili الlah mutafaq عalayh وqad sabqa rqم ثلثمية واثنى عشر وسيأتي إن شاء الله رقم ألف ومئتين ستة وثمانين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم بني الإسلام على خمسin iسlaamnimadu waxaa lagu dhisay شhan baa lagu dhisan شhan tiir bay ku dhisan tahay شhan tiir bay ku dhisan tahay شhahaadaةi أn laa إلaha إلا الله وأن محمدا رsuuل الله وإقاam الصلاة وإيتاء الزكاة وxج wa sawmi ramadaan riwaayadaha badankood marka waa sidaa soom ajulbaytkay horaysiiyaan soom ramadaanna waa dambaysiiyaan riwaayada sidaa ku adsiyaana waa jirtaa muttafaqun caleyh waxaanu laba goorbu imaan doonaayo alif wa mi-atan wa sita waa ku imaan doonaa alif wa mi-atay waxd wa sabciinna waa ku imaan doonaa wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allau alيh wali wasalam umirtu an uqaatila annaas waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo waa mushrikiinta xatىa yashhaduu an laa ilaha illa اllah w anna muxamadan rasuulu اllah wayuqiimu الsalaa salaadana ay hagaajiyaan wayutu zakaa zakadana ay bixiyaan marka saddexdaaba ilaa isku daraan waa lala dagaalamaya faidaa facaluu dalik qof kolkay sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi اlislaami wa xisaabahum calى اllah waa iga xifdisteen oo waa iga ilaashadeen oo iga mancisteen dhiigooda iyo maalkoodaba ilaa xaqooda eh, islaamka xaqiisa oo mooyaane wax islaamnimadu ay waajibinayso in qofka lagu dilo ama lagu dhaawaco ama maalkiisa laga qaado inay la yimaadaan mooyaane xisaabtoodana alla la dirtaay alla ku shaqalahoo munaafiqnimo haddii arrintaa ka galayaan anu danka eh, ma baarayo waa ka aqbalaya daahirkaa muttafaqun calayh can mucaadin radi allahu canhu qaala bacanii rasul lah sal sl alyman rasuulka allah yaman ii diray faqaala markaasuu yidhi innaka ta'tii qowma min ahli lkitaab adigu waxaad u tegi doontaa niman ahlu kitaab ah fadcuhum ugu yeedho ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah wa annii rasuulu llah sidaa ugu yeedho marka ugu horaysa fain aطaacuu lidalik hadday kaa kaa yeelaan faaclimhum waxaad u sheegtaa in allaha tacaala iftarada calayhim alla inuu ku waajibsaday hamsa salawaati fi kuli yawmin walayla fainahum aطaacuu lidalik hadday kaa kugu yeelaanna faaclimuu ana allaha tacala tarada calayhim sadaqatan tu'qadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim sadaqada oo zakaahoo laga qaadayo maalqabeenkooda oo dib loogu celinayo saboolkooda in alle ku waajibiyo u yeel u sheeg fainhum aطaacuu lidalik faiyaaka wakaraa'ima amwaalihim wاtaqu dacwat almadluum kala ilaali adiga iyo maalkooda kuwa wanaagsan inaad ka xulato iskana ilaali qof aad dulmiyayda inuu ku habaaro yani waxba ha dulmin weeyaan ila habaarka kama celin karayside fa innahu laysa baynahu wa bayn allahi xijaab xalku wuxuu yahay iyadii alla inaanu xijaab u dhexayn inu mutafaqun calayh wacan jaabirin radi allahu waana soo marray xadiidkaasoo laba boqol iyo sideed isagoo lambarkiisu yahay yaan ku soo marray wacan jaabirin radi allahu canhu qaala samictu rasuula lah sala alla alay slm yaquul ina bayna alrajuli wa bayna ashirki wاlkufri tarka asalaa rawaahu muslim qofka iyo mushriknimo iyo gaalnimo waxaa u dhaxeeya salaada ka tagitaanko ka tagitaankeeda oo qofkii marka haddii uu ka tago salaadii shirki iyo kufri buu ku dhacayaa rawaahu muslim shirki iyo kufri inuu ku dhacayo oo mushrik mxua kaafira uu noqonayo shaki male axaadiidtu saxiixihi inay arrintaas ku idlaaqday laakiin waxa weeyaan arrintu kufrigaasu muxuu yahay ma kufrigii kabiirka ahaabaa millada laga baxayey mise waa kufrigii asqarka ahaa en millada lagaga baxaynin arrintaas waa arrin khilaafi ahoo culamaau muslimiin qadiiman waa xadiidan ay isku khilaafeen laakiin sida aniga ila rajaxan waxaa weeyaan in ay tahay kii asqarka ahaa inuu yahay leanno axaadiid arrintaa fasiraysa baa jirta axaadiidana marka sida ay bacdu culamaa muxu ay sameeyaan oo iyagu aad moodo u tacasubayaan inuu shirkigaasu kii akbarka ahaa yahay waxay doonaan inay kala rajaxaan marka kaasoo kalena tarjiix ma le horta tarjiix horta looma bayro ilaa horta tawfiiq uu suuroobi waayo tawfiiqiina bixamdillaah waa suuroobaya rawahu muslim وcan buraydata radi allahu canhu can الnabiy salى اlه alيه waslm qaal alcahdu aladii baynana wa baynahum الصalaaة ballanta noo dhaxaysa annaga iyaga waa un salaada faman tarakaha faqad kafar qofkii ka tagaayo waa gaaloobay rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamic الصaغيir damiirka baynana wa baynahumta wuxuu leeyay midkan kada mucalliqayhi wuxuu u noqonaya munaafiqiinta munaafiqiinta u noqonoo intay salaada tukanayaan waa iyaga oo lagu ogyahay inay munaafiqiin yihiin waa la iska dhaafayaayo marka muxuu ahaayey daahirka fii cibaadi lmuslimiin ayay ahaanayaanoo muslimnima loola mucaamaloonaya haddiise marka salaaday ka tagaan gaalnimo ay kolkaa la yimaado wacan cabdillaahi bni shaqiiqin ataabici lmutafaqi calaa jalaalatihi raximah اllahu tacaala ninka taabiciga aha la yidhaha cabdullahi bni shaqiiq alcuqayli wuxuu leeyahay radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam kaana asxaabu rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam asxaabtii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam radia allahu canhum waxay ahaayeen laa yarawna kuwaan u arkaynin shay-an min alacmaal waxuu amaal acmaasha ka mida ah, tarkuhu ka tegidiisuna asalaatu ay tahay maana u arki jirin inuu jiro غayra الصلاة aan salaada ahayn rawaahu التirmidiyu fi kitaab الإimaan بisnaadi صaxiix kitaab اliimaan yani min min jaamicihi aw min sunanihi weeyaan waana saasuna yidhi o wuxu waa xadiiثu صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbaniy xafidahu اllahu taعaalى fi صaxiixi الtargiib والtarhiib dabcada saddexaad ee midda ugu dambaysay ah ayuu ku saxiix yeelay wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allau alيyh wali wasalam ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati min camalih salaatuhu qofka wax lagula xisaabtamayo oo lagu xisaabayo camalkiisa maalinta qiyaamaha waxa ugu horeeya salaadiisa salaadaa qofka horta hore lagu xisaabayo fain salaxat faqad aflaxa waanjax haddii ay hagaagto waa uu waa liibaanay oo waa najaxay wain fasadad hadday salaadii xumaatana faqad qaaba wa waa hoogay oo waa khasaaray fain intaqasa min fariidatihi shay-an wax hadduu ka naaqusiiyo faradkiisana qaala rabu caza wajal rabbi baa wuxuu dhahayaa unduruu hal licabdii min taطawuc fieriya inuu addoonkaygu leeyahay wax sunnaa inuu leeyahay oo loogu kabo faradkiisa ka naaqisay fa yukamalu minha man taqasa min alfariida haddii marka laga helo wax farad sunnaa loo helo waxaa looga kabayaa wuxuu ka naaqusayay fariidadiisii ثuma yakunu saa'iru الأcmaali calىa hada camalada inteeda kalena sidaasay ahaanayaano mid walbaba ka faradkaaba horta hore loo soo qabanaya lagu xisaabayaa hadduu faradkaas u tooso waa u toostay eh, camalkaas waa toosay haddii faradka wax ka naaqasiyana sunnihii baa looga kabayaa marka halkan waxaa ka muuqata salaada ahamiyada weyn ee ay leedahay ayaa nusuustan oo dhan ka muuqata eh, nusuustaan soo maray ee eh, kufriga kuwi ka dhigahayay iyo kankadaa wax lagu xisaabayo inu ugu horreeyay iyo waxaa dhan waxaa ka muuqda ahamiyada weyn ee salaadu ay leedahay baa ka muuqata waxaa kaloo meesha muxuu ahaaye laga fahmayaa in dadku sunnooyinka ay badsadaan inay u wanaagsan tahay le'annahu bani aadam baa naha naaqisahoo daciifahoo inayna faradkii mi-a fil mi-a la nimaado ma damaani karo marka waxaa weeye si faradkaa wixii naga naaqusa la kakabo alle subxaanahu wa tacaala isagaa og naqsigeenna iyo dacfigeenna og oo inoo sameeyey waxyaala laynoogu kakabo oo laynoogu hagaajiyo inoo sameeye inaan ka faa'iidaysano markaa oo tusaalaha alle subxaanahu watacaala iyo raxmaddiisa as aan qaadanno oo markaa sunnooyinka aan badsanno way si qaradkii lainoogu kabo waxaa kaloo marka iyaduna jirta xadiidkankadu leh wax qofka camalkiisa loogu xisaabo waxa ugu horeeya marka wuxuu sheegayaa waxyaalaha acmaasha nusukiyada ah isaga iyo rabbi waxa u dhexeeya ah ee taas weeyaan amaa xagga kale ee dadka marka loo kala xuquuq qaadayo oo waxyaalaha isku lahaayeen xuquuqda isku lahaayeen loo kala qaadayo waxa ugu horeeya wax dadka loogu kala xisaabo oo loogu kala qaado dhiigga ugu horeeya baabu fadli الصف الأول والأmri بإتmaami الصفuufi الأول wa taswiyatihaa wa taraasi fiiha safka hore fadliguu leeyahay iyo amarka la isfaray in sufuufta hore la kaamil yeelo oo isagoo sufuuftii hore wax ka dhiban tahay sufuuf kale aan la samaynin oo haddii naqsi uu gelayo safka ugu dambeeyo un uu galo ah iyo sufuufta toosinteeda qalqallooc iyo kala horhoreyn iyo laga ilaaliyiyo isku dejinteeda safkii labadii qofba cijiq isku yihiinoo aan meel banaan ayna lahayn meel qofka bisi karana ayna lahayn can jaabir bni samurata radia allahu canhuma qaala kharaja calayna rasuulu llahi sal allau alay wasalam rasuulka alla noo soo baxay faqaala markaasuu yidhi alaa tusafuuna kamaa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydan u safanaynin sida malaa'igtu ugu safato rabbigeed agtooda eh, agtiisa ay ugu safato qulnaa yaa rasuula allah wakayfa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha sidee ugu safataa malaa'igtu rabbigeed agtiisa qaala markaasuu yidhi yutimuuna asufuufa alwal waxay taam yeelaan sufuufta horey taam yeelaan wayatara'aasuuna fi saf xagga safkana waa isku dhegaanoo dhabbay labadii qof ay isku noqdaan saasay marka waa inay u saftaan rawaahu muslim sidaa marka inay muslimiintu oo rabbigood iyaguna u cibaadaysanaya u tukanaya oo rabbigood oo iyagu ayna arkaynin hortiisa jooga waxa ugu wanaagsan inay isku shabbahaan malaa'igta muqarabiinta ah rabbigood subxaana wa tacala agtiisa ku safata oo alla subxaana wa tacala uu ka warramo wainaa lanaxnu saafuuna wainaa lanaxnu musabixuuna inay yidhaaheen ah inay taa isku shabahaan oo sufuuftooda sufuufta malaa'igta oo kale ay ka dhigaan rawaahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sala allahu alayhi waali waslama qaal low yaclamu nnaasu ma fi nidaai wasafi alawali uma lam yajiduu ila an yastahimu calayh lastahamuu muttafaqu calayh وqad سبق برقم ألف وثلاثة وثلاثين وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه آله وسلم خyر صفوف الرجاaل أولها وشhرها آخرها وخyر صفوف النساء آخرها وشhرها أولها رواه مسلم ragga sofafyaalkiisa waxaa ugu fiican ka ugu soo horeeya xagga imaamka ugu xiga ee haweenka ugu soo fog waxaana ugu xun ka ugu dambeeya xagga haweenka ugusoo ugu sii dhow haweenkana bilcagsi weeyaanoo sufuuftooda waxaa ugu fiican safka ugu dambeeya ragga ugaga fogaansho badan waxaana ugu fiican safka ugu mxaaye ugu xun safka ugu horeeya ragga ugu dhow marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan iyadoo masjidkii lagu wada tugan jiray oo xataa ma ayna kale lahayn daah iyo dowr gaaraho haweenka loo sameeyey iyo ma ayna lahayn waqtigii rasuulka sala allau alay slam waa jiray albaab gaaraho haweenka ay ka soo galaan isagu waa jiray laakiin ma ayna lahayn maxaa meel u gaarahi sidaas iyo ma ayna lahayn markaas masjidka waa la iskula tukan jiray laakiin waa la kala habaysnaayo sufuufta horena raggaa lahaa sufuufta dambena haweenkaa lahaa marka raggii waxaa lagu gubaabiyey inay sufuufta hore galaan oo haweenka aada ugaga fog haweenkana ay kuwa dambe oo ragga aada ugaga fog ay ku tukadaan rawaahu muslim وعn abi سacيidin الkdriي radي allahu canhu ana rasuul اlah sl ly slam ra'aa min asxaabihi ta'ahuraa asxaabtiisii buu wuxuu ka dareen waxaagaa dib u dhacahoo heerkii wanaagsanaa hortii hore ay joogeen iyo nashaadkoodii iyo waxoogaa uu yar dabcay qaala lahu markaasuu ku yidhi taqadamuu fa'tamuu bi soo horumara oo igu daydo oo i fiirsada oo salaadayda fiirsada waliya'tama bikum man bacdakum ha idinku daydo oo ha idin fiirsado dadka idinka dambeeyaana laa yazaalu qowmun yata'akharuun rag baan ka zuulaynin inay dib isu qabtaan oo dib usii baxaan xataa yuakhirahum allah ilaa agana dib u dhigo oo khayrka uu ka reebo allahuma laa tuakhirna rawaahu muslim wacan abi mascuudin radia allahu canhu qaal kaana rasul lah sal ly slm yamsaxu manaakibana fi salaa garbahayagu taataaban jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo isku toosin jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum sinaada oo toosnaada oo ha iskhilkhilaafina yaan quluubtiinnu iskhilkhilaafine liyalinii ha igu soo xigaan minkum ululaxlaami wannuhaa kuwa qaangaarhka u saaxiibka iyo oo qaangaarhka iyo caqliga iyo kuwa caqliga iyo waxgaradka labadaasay igu soo xigeen uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusoo xiga haddana kuwa kusoo xiga sidaas marka dadku inay sufuufta u kala galaan oo muxuuha ragga waayeelka ahee ahlucilmiga iyo sufuufta hore ay galaan sufuufta kale kuwa kuwa kusoo xiga sidaas ay noqdaan ilaa carruurtii ay ugu dambeeyaan ragga caamadii iyo sidaasa marka suuftana loo kala habeenaya rawaahu muslim وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم سwوا صفوفكم faإن تسوية الصف min تmاam الصلاة sima safafyaalkiina sima oo hagaajiya لأnna صفuufta simideeda iyo hagaajinteedu waxay ka mid tahay salaada taamiyaalkeeday ka mid tahay متafq عalيه salaada taamiyaalkeeduna marka waa mid lays-amro aqiimu hadiyo goor lagu hayo marka salaada taamiyaalkeediina wuxuu ku xidhan yahay sufuufta hagaajinteeda sufuufta hagaajintoodu marka waa inay waajib tahay oo aad iyo aad loo daryeelo oo aan la fudaysanin wa fii riwaayati الbukhaariي faina taswiyata الصfuuf min iqaamati الsalaa bedela min tamaami الsalaa ayuu wuxuu uhi min iqaamati الsalaa iqaamatu salaadka la isfaray iyadaaba kasii waadaxsanoo weliba nusuusta amraysa waafaqsan eh iqaamatu salaadka la isfaray ee nusuusta faraha badan ee axaadiid iyo aayaadka lehe ay farayso bay ka mid tahay sufuufta hagaajintooda ee hagaajiya sufuufta وعنه <clears throat> رضي الله عنه قال uqiimat الصلاة salaadii baa loo aqimay faaqbala calayna rasuulu lah sal ly slm biwajhihi faqaal aqiimuu sufuufakum wataraassuu fainii araakum min waraa'i dahrii rawahu albukhaariyu bilafdihi wa muslimu bimacnaahu salaaddii inta loo aqimo loo kacay buu rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam nagu soo jeedsaday markaasuu wuxuu yidhi sufuufta toosiya oo isku dheg dhega oo muxuaha qumaati isu cidhiiryada lianna anugu waxaan idinka arkaa dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaya rawaahu الbخaariي w fii riwaayaة للbخaariي وkana أxadunaa yulزiq mankibah bimankibi صaaxibihi وaqadamahu bqadamihi midkayo wuxuu ku dhejin jiray garabkiisuu garabka saaxiibkiisa ku dhejin jiray eh, gomadiisana gomada saaxiibkiisa ku dhejin jiray marka labada haddii qumaati la isugu dhejiyo safkii taraasigiisii warka waa la helay marka dadka qaarkoodoo lugaha un isa saare garbaha ay kala fog yihiinna qalad weeyaan kuwa garbaha ay kala fog yihiinoo lugaha un intay kala bixiyaan lugaha isgaadhsiiyana qalad weeyaanoo qolo walba waxba u dhiman waa in labadaasba laga ilaaliyo garabku garabka ku dheganaado gomaduna gomada ku dheganaato taasaa la rabaa gomada gomada ku dhegitaankeedana in faraha un inta la isgaadhsiiyo labada qadamintooda kale bannaan weyn u dhexeeya ma ahee wayna qumaati isugu dheraraadaan labada lugood وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول لتسwuna صفوفكم wala صفوuftiina waad simaysaan ow layukhaaliفana الله bayna وuجuهiكم ama alla wajiyaalkiinu iskhilaafsiin doonaa wujuuhda yani qaar waxay ku fasireen qulubtay ku fasireen daahirkeedaasay marka ku daayeen labada macno ee ay u sheegeen shuraaxduna waa soo sheegnay muttafaqun caleyh wafii riwaayatin limuslim ina rasuula اllahi sal l slm kaana yusawii sufuufana suuftayadu hagaajin jiray nucmaan baale sidaas radia allahu canhu xataa kaanahu kaanamaa yusawii biha lqidaac xataa sidii isagoo oo qidaaxda ku hagaajinay qidaaxdana waa jamcu qidxin waxaana weeyaan qidxiguna waa sahmiga leebka weeye intaan weli muxuu la baarimaynin oo aan fallaadhana la gelinin usha uun uu yahay yaa la yidhaahaa qidxi la yidhaaha amaa qadax kolka la yidhaaho oo la kor dhabo qaabka iyo daalkaba kaasu waxa weeyaan waa weel wax lagu cabaa qadax la yidhaahaa markaas sidii isagoo ulna u toosinaya oo kale basafkaya u haajina sida hadda khuduud ay ugu sameeyaan layman maxaa salaada maxaa safka la fiirsado sidaasoo kale bay markaa yuu yeeli jiray laakiin ul kuma hagaajin jirine sida ugu dadaal jiray toosinintooda buu ka waramayaa xataa ra'aa annaa qad caqalnaa canhu ilaa uu ka arkay oy kala noqotay inaan ka fahmnay oo aan isku filannahay oo aanaan u baahnayn marka in la tootoosiyo ثuma kharaja yowman maalin buu soo baxay faqaama waa istaagay meeshuu ku tuganayay buu istaagay xataa kaada yukabir ilaa uu ku dhowaaday inuu xidho fara'aa rajulan baadiyan sadruhu min asaf wuxuu arkay nin oo xabadkiisu safka u ka soo baxsan yahay faqaala markaasu wuxuu yihi cibaad allahi latusawuna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum xadiidkana marka waa soo maray oo boqol iyo lixdan isagoo lambarkiisu yahay aynu soo marray وعn البراء بن cاaزب رضي الله عنهما qاala kana رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم yتخلل صفوف صفوuftuu ka dhex dusi jiray min naaxiyatin ilaa naaxiya dhan buu ka soo geli jiray dhanka kale uga dusi jiray yamsaxu suduuranaa isagoo taataabanaya laabaha yaga taataabanaya in isku toosan tahay iyon kala fiirinayo wa manaakibanaa iyo garbahan garbaha yagaba xadiidkii horena marka garbuhu taataaban jiray bay tana suduurtana waa ku tartay wayaquulu wuxuuna dhihi jiray laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum wa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray in allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala asufuufi اlwal alliya malaa'igtiisuba waxay ku salliyaan safafyaalka hore marka alla muxuaha salligiisuna waa raxmad malaa'igtaas sufuufteedu salligaaduna duco weeyaan xadiidka waxaa wariyey abu daawuud iyo axmed ayaa wariyey biisnaadin xasan isnaadin xasan sheekh tirmi nawowi baa sidaa leh xadiidka waxaa kaloo isna wariyey ibnu xibbaan oo saxiixna ka dhigay waxaana saxiixnimadaa ku raacay الشheikh الألbاني xafidahu الlahu taعaalى oo xadiidka صaxiix buu ka dhigay fi صaxiix الjaamiع الصغيir ayuu saddex meelood kaga soo arooriyey oo صaxiixuu ka dhigay saddexdaba وعan بn cmr radي الlahu canهuma أna rasuula الlahi صلى اه عlي sلم qaal aqiimu الصفuufa safafyaalka toosiya waxaaduu bayna almanaakib isku toosiya isku hagaajiya garbahana wasudu الkhlل daldaloolada qaryo awda waliinuu biaydi ikhwaanikum ku jilicsanaada u hoggaansama walaalihiin gacmahooda walaalihiinna safka hagaajinaya ee idinsoo hore u bax gadaal u baxa xagga usoo sidaa kule ama kuwa idinku xigi ee usoo jiidanaya ee soo raac ku dhahaya ama muxuu ahaayey gadaal usoo baxo ila siman kuwaas marka u jilicsanaada oo ha cinaadin oo hays adkaynina ee u hoggaansama walaa tadaruu furujaatin lishayطaan ha uga tegina daldaloolo iyo meel uu ka soo galo shayطaanka man wasala safan wasalahu اllah qofkii saf xiriiriya allah xiriiriya waman qataca safan qatacahu allah qofkii qof eh, saf gooyana oo meel intuu ka baxo meesha ay daloshantana isagana allaa gooya walciyaadu billahi min qatiicati illahi subxaanahu wa tacaala rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waa sidaa uu sheegay isnaadkuna xadiidku saxiix weeyaano saxahu lalbani fi saxiixi atargiib watarhiib wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula la sal l slm qaal rusuu sufuufakum waqaaribuu baynaha sufuuftiinna isku dhadhajiya yani saf walbaba waqaaribuu baynaha iskuna dhadhoweeya yani labadii safba yayna wax badan u dhaxaynin inta kolka ay sujuudayaan iyo ayna iska soo gaaraynine qofka kaa horeeya barida aadan madaxa kaga gujinayn sida kolol badan dhacda muxuu ahaayey intaasun marka kala durugsanaadeen laakiin ayna aad u kala fogfogaanin fawaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allah ay naftayda go-aankiisa ku jirtee innii la ara shayطaan anigu shayطaankaan arkayaa yadkulu min min khalali saf kaأnnahu lxadaf isagoo ka soo gelaya daldaloolada muxuu ahay safka ka soo gelayaan arkayaa sidii isaga oo xadaf ah xadafkaana marka isagaa fasari doona rawaahu xadiidun صaxiix rawaahu abu daawuuda biisnaadin calىa sharطi muslim waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan saxahu fi jaami fi صaxiix الjaamiع الصغيir wاlxadafu alxadafu bxaa'in muhmalati wadaa'in mucjamati maftuuxatayn xadaf la yidhaaho ثuma faa-in wa hiya غanamun suudun صiغaarun takunu biاlyman alimad madow oo yeman jooga xadas midiiba la yidhaahaa tasqiirtooduna waa xudayfa waata ay magaca ay la baxaan muxuu ahay carabtu ay jaahiliga ila l ay la baxaano qof xudayfa la yidhaha baad arkaysaa marka xudayfa halka laga keenayo halkaas weeyaan waa tasqiiru xalafa siduu arigu geedaha uga si ay u haluusho geedaha dhexdooda ee meelaha daldaloolada ee yaryar uu u maro sidaasoo kale buu arki jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh shaytaanka oo sufuufta saa usoo dhexgelaya marka kolka haddii meel uu ka gala aanu helin ma soo gelayo hadduu meel uu ka soo gala waayana marka waa laga raysanayaayo waswaaskiisa iyo beradiis baa laga raysanaya marka waa in laiska kaashado laiska dukaalaysto shaydaanka oo aan la siinin fursa uu dadka muslimiinta ee tukanaya uu kusoo dhexgalo oo suntiisa uu ku faafiyo wacanhu radia allahu canhu ana rasul lah sal slm qaal atimu safa muqadam taam yeelad oo buuxiya safka horeeya uma aladii yalihi haddana ka ku xiga famaa kaana min naqsin wixii jiraya ee naqsihi falyakun fi safi lmu'aqar ha ku jiro safka ugu dambeeya rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan xadiidku saxiix weeyaan sidaa uu sheegay waa ka wenyaho saxiix weeyaan صaxaxahu sheekh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wali wslam in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calaa mayaamini sufuuf aliya malaa'igtiisuba waxay ku salliyaan sufuufta dhankooda midigtaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa sharti muslim wa fiihi rajulu mukhtalafun fii tawfiiqihi saasuu yidhi alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu sanadkiisu waa calaa shardi muslim buu yidhi ma dalika uu sheegay nin mukhtalifu fiihi inuu jiro marka kol hadduu nin mukhtalifu fiihi uu jiro suu ku noqonayaa eh, calaa shardi muslim xadiidka balorta waxaa wariyay abu daawuud iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan ayaa wariyey waxaana xadiidka xasan ka dhigay almundiri fi tarkiib watarhiib wa ibnu xajar alcasqalaani wa qaala albayhaqiy almaxfuudu yusalluuna cala aladiina yasiluuna sufuuf sidaas weeye maxfuudka yani riwaayada bishaad weeyaan riwaayada bishaad weeyaan oo xataa haddaan qabso calaykum asalaam waraxmatullah siduu alimaamu nawowi uu yidhihoo inuu xadiidka sanadkiisu saxiix yahay ah taas macnaheedu ma aha inuu matnigu inuu matnigu saxiix yahay kama laazimayso oo shuduud baa ku jira oo marka sa maxfuudka ihi waa lafdigaas weeyaan xadiidku marka lafdigiisu wuxuu ahaa sida saxiixa in allaha malaa'ikata yusalluuna cala aladiina yasiluuna sufuuf allihi malaa'igtiisuba waxay u duceeyaan ee ay ku salliyaan aan dhaho kuwa sabta xidhiiriya kaasuna waa kaan soo marray xadiidkii mar dhoweydo aan soo marray ee kun iyo sagaashan ahaa ee lafdigaa ahaa marka xadiidkaasoo lafdigaa leh iyo ruwaadda qaarkood ku gafeen oo sidantaba ay u qaateen oo sufuufta hore ay leeyihiin ehm, xadiidka marka sidantaba daciifku ku yahay ضacafahu alalbaniy fi ضaciif ibni maaja wa mxu ehm, waxaa sidoo kale wariyay ibn xibaan iyo daciif aljaamic saغيr iyo mushkaat اmasaabix intaasba waa ku daciifiyey marka xadiidku lafdiga inkada daciif ku yahay lafdiga صaxiixa ahaa waa kii hore aladiina siluna صfuuf sufuuf وعn الbrاء رضي الله عنه qال kuna إda صlaynaa خلفa rasuuli الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم waxaan ahaan jiray marka aan ku tukanno nebiga slى الlه عليه وsلم gadaashiisa أxbabnaa an nakuna can yamiinih waxaan jeclaan jiray inaan midigtiisa ahaano yuqbilu عalaynaa biwجهi wejigiisa u nagula soo jeedsado kolka uu soo gadoomo leanno nebigu sal اه alay slm kolkuu soo gadoomo ee salaada uu ka baxo ee uu ku soo jeedsanayo dadka ma'muumiinta waa isyar dedbi jiray marka wejigiisa mubaaraka calayhi eh, salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku hagaagi jiray safka midigtiisa marka si uu wejigiisaasu noo soo qaabilo isaga ah ayaan jeceyl buu dhihi jiray inaan midigtiisa ku tukanno fasamictuhu yaquulu isagoole baan maqlay rabbi qinii cadaabaka yowma tabcatu cibaadaka ama wuxuu yihi tajmacu cibaadaka rawahu muslim marka adkaarta salaadaha dabadooda buu ka mid yahay in la yidhaaho rabbi qinaa cadaabaka yowma tabcadu cibaadak sida oo kale dikrigan kada rabbi qinaa cadaabaka yowma tabcadu cibaadak ama yowma tajmucu cibaadaka ah adkaaru noomi war waa ka mid yahay meelo badan bay iska shabahaan adkaarta salaadaha ka dambaysa iyo kuwa hurdada ama kasoo tooskooda rawaahu muslim wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wasitu limaama wasuddu lkhalal rawa abu daawuud dhexdhexe dhexdhexaysiiya oo dhexda iyo bartanka ku hagaajiya imaamka oo doldolooladana awda saas uu wariyey abu daawuud xadiidkaas uu ku wariyey xadiidku daciif weeye xadiidku daciif weeye ma aanu sheegin alimaamu annawowi isagu ma aanu sheegin darajadiisa abu daawuudna sida badan maba sheego kaan aada daciif uusi ahayn ma sheego marka laakiin xadiidku daciif weeyaan oo waxaa daciifiyey sheikh albani fi daciif aljaamic sagiir wa daciif abi daawuud iyo keyrku ku daciifiyey waxaana weeyaan sababku ku daciifay waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha yaxya ibnu bashiir ibnu khallaad iyo hooyadii oo isaguna marka hooyadiisu ka wariya xadiidka kada labadooduba majhuul weeyaan laakiin shatriga ka dambe ee ah sudu lkhalal kaasi isagu waa saxiix oo wuxuu leeyahay shawaahid kaluu leeyahay marka inta iyadoo aan wax shaahida lahayn ee xadiidkan sanadkiisu daciifka iyo hanuun keliya ku soo aroortay waa wasiqu limaamada marka imaanka bartanka ku hagaajiyo imaanka bartankaas ku toosiyo taas iyadu daciif weeyaan oo imaamku hadduu e, geesgees u badan yahay imaamka e, waxa dhibaataa ah waa inayna lahayn baabu fadli الsunani الraatibati maca alfaraa'idi wa bayaani aqaliha wa akmaliha wamaa baynahumaa sunooyinka raatibada waxaa la yidhaahaa kuwa la xidhiida sunooyinka faraa'idka ah ama ka horeeya qabliyada ah ama ka dambeeya bacdiyada kuwaasa rawaatib la yidhaahaa marka kuwaasu fadliga ay leeyihiin iyo inta ugu yar iyo inta ugu kaamilsan iyo inta dhexdhexaadka ah kuwaasu ka hadleeya wa can umi اlmu'miniina umi xabiiba ramli binti abi sufyaana radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali wslam yaquul maa min cabdin muslim ma jiro qof addoon muslimhi ma jiro yusallii lilahi tacaala oo alla tukada kula yowmin maalin walbaba sintay casharata rakcatan tatawucan gayra alfariida oo sunno oha ah faradka aan ahayn labiyo toban ragcadood oo sunno ah qof maalintii iyo habeenkii u tukadaa ma jiro ilaa bana allahu lahu baytan fi ljanna ilaa guri buu jannada alla uga dhisaa guri baa jannada alla uga dhisayaa marka kuwaasna marka waxa weeyaan amase wuxuu yidhi o oh, buniya lahu baytun fi ljanna guri baa jannada looga dhisaa jannada guri alla uga dhisaa rawahu muslim marka kuwaasu kuwa ay yihiin ma ayna riwaayadana ma ayna faahfaahinin oo labiyo toban ragcadood oo farad ah ee sunno aan farad ahayn unbay dhacday haddana halkan waxa uu ku soo arooriyey baabka kada khaaska ahee sunanta rawaatibta fadiiladooda ka hadlaysa maxaa halkaa marka laga qaatay waay can ibni cumara radi allahu canhuma qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alيyh wali wasalam rakcatayni qabla aduhr waragcatayni bacdaha waragcatayni bacda aljumca waragcatayni bacda almaqrib wrakcatayni bacd alcishaa muttafaqu calayh marka kuwa rawaatirta ah, ah, ah. ee eh, tirtirintoodii ayuu hadda galayoo ibnu cumar radia allahu canhuma inta uu isagu rasuulka alla sala alla alay slam uu la tukaday meel kula tukaday yani uu la xidhay oo ma aha uu eh, kula jameecaaday eh inta uu meel kula tukaday ayuu isagu tirtirinaya wuxuu leeyay laba ragcadood oo duhurka ka horaysa iyo laba ka danbaysa iyo laba jumcada ka dambaysa marka jumcadu ma aynan ahayn sunno qabliya iyadu ma ayleh arrintaana waxaa aada ugu dhaaraado aada u faahfaahiyey alimaamu ibnu اlqayim fi kitaabihi zaad اlmacaad fi hadyi khayr اlcibaad marka iyo laba ragcadood oo maqribka ka dambaysa iyo laba cishaa ka dambaysa muttafaqun caleyh marka labada ka dambaysa labada ka horaysa baan u jeedaa subaxa ka horaysa isagu nebiga sala allau alيyh ali wasalam ma aanu arag oo tukanaya laakiin wuxuu dhihi jiray saacad aanan rasuulka sala alla alay slam geli karin bay ahaydoo waxa ii sheegtay xafsa ii sheegtay inuu tukan jiray labadaana muttafaqun calayh xadiidkuna wuxuu kusoo wuxuu soo socda wuxuu ku iman doonaa alif wa miya wa cashar wacan cabdillaahi bni mugafalin radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sal lla alay slam bayna kulli adaanayni salaa bayna kulli adaanayni salaa bayna kulli adaanayni salaa labadii adaanbaba waxaa u dhaxaysa salaad labadi adaan saddex goor buu ku celiyey labada adaanna waxaa laga wadaa adaanka iyo qadada laga wadaayo qaala fi الثaaliثa markii saddexaad buu wuxuu yidhi liman shaawa qofkii doona isagoo taana uga galaya inaanu dadku u qaadanin inay farad tahay muttafaq عalayh almuraadu biاladaanayni اladaan wاliqaama marka labadii salaad walbaba kolkii loo addimo waxaa ku horaysa marka laba ragcadood in la tukado riwaayo kale waxay dhahaysaa bayna yaday kulli salaatin maktuuba salaa salaadii faradahoo dhanbaba salaad sunnaca ka horeysa marka salaadahoo dhan sunan qabliya ah waa ay leeyihiin laakiin cishaha bayna iyadu gaar ahaan wax u sheegaya inay leedahay sunno raatiba inay leedaho ka horeysa aan iyada ugu soo aroorin waxayse soo gelaysaa muxuu ahaaye xadiidkan kada iyo kaa kale ee sheegayna iyo bay soo gelaysaayo salaad walbaba marka waxa salaad sunna ka horeysa oo farad aba taasay marka cumuumka kusoo gelaysaa sidaas daraaddeed oo alimaamu nawawi radia allahu tacala canhu wa ardaahu fi kitaabihi almajmuuc yuu u baamaystaayo raatibada qabliyada ee cishaa ka horaysa intuu yidhaaho sida tarjamo ka dhigo yuu xadiidkaas soo arooriyaa xadiidkan kada ibnu muqafal yani baabu tawkiidi taakiidi ragcatay sunnati subx sunnada subaxa labadeeda ragcadood adkeynta la adkeeyey ee arrimaheeda isee loogu dadaalo can caishata radi allahu canha ana nebiya sal l slm kaana laa yadacu arbacan qabla duhri wa ragcatayni qabla alqadaa ma aanu ka tegi jirin laba ragcadood oo duhurka ka horraysa iyo laba ragcadood afar ragcadood oo duhurka ka horraysa iyo laba ragcadood oo subaxa ka horeysa ma aanu ka tegi jirin rawa lbukhaari labada ragcadood ee ka horeysa subaxa ka horeysa waa sida umu lmu'miniin ay sheegtay radi allahu canha isagu sina ugama tegi jirin xataa safarka ma aanu ka tegi jirin laakiin labadan maxaa sunnooyinka kale ee rawaatibta ah oo dhan waa ka tegi jiray marka uu musaafir yahay marka midda oo rawaatibta ku saabsan ee marna aanu ka tegi jirino waa tan muhaaracatay lfajriga وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه نبgu صلى الله عليه وaلي وسلم ma aanu ahayn kii uga dadaal badan wax oo sunnooyinka ka mid ah ee labada ragcadood ee subaxa ka horraysa labada ragcadood ee subaxa ka horraysa siduu ugu dadaali jiray si ka badan wuxuu ugu dadaali jiray oo sunnihi ma jiraan متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت عن النبي صلى اه عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم في رواية لهmaa humaa iyaga أxabu ilaya aan ka jeclahay min addunyaa jamiican addunyada oo dhan adduunyada qiimo darideeda feeriya marka diinta iyo aakhira loo feeriyo laba ragcadood oo sunno ah yaa ka qiimo badan adduunyada oo dhan oo rasuulka allena sala lla alay slam kala weyn wa can abi cabdillaahi bilaal ibni rabaaxin radia allahu canhu muadina rasuuli llahi sala allahu alayh waali w slam annahu ataa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam liyu'dinahu bisalaati alqadaa inuu ogeysiiyo oo yani sidii caadadiisu ahayd oo kolku addimo ee waxoogaa uu joogo ee waqtigii iqaamada la joogo wuu imaan jiray nebiga sala allahu alayh waali wslam billahi bilaal ibni rabaaxin radia allahu canhu muadina rasuuli llahi sala allahu alayh waali w slam annahu ataa rasuula allahi sala allahu alayh waali w salam liyu'dinahu bisalaati alqadaa inuu ogeysiiyo oo yani sidii caadadiis idagoo kolku adimo ee waxoogaa uu joogo ee waqtigii iqaamada la joogo uu imaan jiray nebiga sala allahu alayh wala slam u ogeysiin jiray marka saasuu ugu yimid fashagalat caishatu radi allahu canha bilaala biamrin sa'alathu canhu um lmu'miniin caaisha radi allahu canha ayaa bilaal ku shuqlisay waxa ay su-aashay xataa ashara jiddan ilaa aada uga waabarisay oo aada u iftiimay fa qaama salaatun qaama bilaalun faaadanahu bisalaa bisalaadii buu ogeysiiyey oo muxuha asalaata yarxamuka allah buu dhihi jiray assalaamu calayka yaa rasuula allah asalaat asalaata yarxamuka allah saasuu dhihi jiray markaas wa taabaca adaanahu ogeysiiskiisaana waa xidhiidhiyo waa xidhiidhiyo ku celceliyay falam yakruj rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla ma aanu soo bixin falamaa kharaja markuu soo baxay buu sallaa binnaasi dadka tujiyey fa akbarahu wuxuu uga warramay ana shagalathu biamrin sa'alathu canhu xataa asbaxa jiddaha waanahu abطa'a bilkhuruuj daahiddii way kaga soodaahayan saasuu bilaal ugaga warramay faqaala markaasuu yihi yani nabiy sal slam inuu ka wadaayo innii kuntu rakactu rakcatay alfajr labadii ragcadood baan tukanay ee sunada fajriga ayahay faqaala yaa rasuula allah inaka asbaxta jiddan aad baad u waabarisatay aad buu u iftiimay qaala markaasuu yihi low asbaxtu akara mima asbaxta larafactuhumaa waaxsantuhumaa waajmaltuhumaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana sida xasan meha saxiix weeyaan oo saxaxahu alalbani fi saxiix jaamici sagiir marka macnuhuna waxa weeyaan haddii aan intaan hadda waa berisay ee waaga iftiimay in ka badan aan joogi lahaa kolku tahayna ilaa aan tukado ma soo bixin weeyaan yani sida ugu dadaali jiray ay ka mid tahay baabu takfiifi labada ragcadood ee subax ka horaysa fudaydinta la fudaydinayo wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa wa bayaani waqtihima wa can caaishata radia allahu canha ana nebiya sal ly slam kaana yusalii rakcatayni khafiifatayn labada ragcadoodoo fudfuduud buu tukan jiray bayna annidaai waaliqaama dhawaaqa yani adaanka iyo iqaamada inta u dhaxaysa min salaati subxi oo salaada subaxa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin lahuma yani lishaykhayn yusalii ragcatay alfajri labada ragcadood ee subxuu tukan jiray إda samca الأdاana markuu adaanka maqlo fayukafifuhumaa waa fudaydin jiray xataa aquula ilaa aan ka dhaho hal qara'a fiihimaa biumi اqur'aan talo faatixada ma akriyay si faatixadina waa ka tegayaan bishidati takfiifi wa fii riwaayati lmuslim kaana yusallii rakcatay lfajri labada ragcadood ee fajr ku tukan jiray idaa samica adaana markuu adaanka maqlo wayukafifuhumaa wuu fudaydin jiray wa fii riwaayatin riwaya kalena waxaa idaa alaca alfajru markuu waagu beriyo marka kolkuu waagu beriyo maadiguna dimaada uu dhammeeyo kolkaasuu tukan jiray wa can xabsata umi lmu'miniina radia allahu canha ana rasuula allahi sal ly slm kaana idaa adana almu'adinu lisubx mu-adinku markuu subx u adimo wabada subxu seeritaana labadaba marka isku dartay subxuna marka uu uu beriyo oo uu waagu dilaaco sallaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud buu tukan jiray marka labadaas waa mutalaasimeyn oo mu-adinka adaankiisa iyo waaga berigiisa leanno bilaal radi allahu canhu qof aada u feejugan buu ahaayo waktiga aada u yaqaano oo eh, aad waktiga isaga xeelsaaro oo waktiga ka horow intuu guriga guryaha ugu dheer masjidka hareerihiisa intuu dhabarkiisa fuulo oo beriga usii jeesan jiray mar alla markuu waqac yidhaahba isna ku dhufan jiray w fii riwaaya marka xagga takfiifkana way isku waafaqeen umay almu'miniin ridwan ullahi calayhima caaisha wa xafsa radiallahu canhuma way isku waafaqeenoo mid waliba waxay tihi aad buu u fudeedin jiray wa fii riwaayati limuslimin kana rasuulu llahi sala allau alay wali slm rsulka alle wuxuu ahaa idaa طalaca alfajru fajarku markuu dhasho laa yusallii ilaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud mooyaane wax kale ma aanu tukan jirin waanu nahiyey oo kol hadduu fajarka u dhasho labadaa ragcadood waxaan ahayn waa inaan la tukanin ilaa subax laga tukado marka intuu imaan kasoo baxayo inaan isku sii sunnaysto qofka ay la noqoto qarad buu ku jiraa kol hadduu waagu baryo oo la addimo labadaa ragcadood waa inta la tukado in la sugo weeyaan inta salaada looga aqimayo وعn بن cمر رضي الله عنهma qال kاna رsul ه صلى اه علي sلم يصليi min alleyli masnaa masnaa habeenkii laba labuu tukanaayey wa yuutiru birakcatin min aakhiri lleyl hal ragcad oo aakhiru leylkaana waa ku witrayn jiray wa yusallii rakcatayni qabla salaati alghadaa labada ragcadood ee salaada arooriyaad ka horeysana waa tukan jiray wa kaana aladaana biudunayhi sidii isagoo adaanku labada dhawood uu ka saaraya adaankana iqaamada ka wada sidii isagoo iqaamadii maqlayay oo ka gaadh leh yuu u tukan jiray yani u fudaydin jiray muttafaqun calayh saasuna marka wuxuu ku waafaqay labadii mxuaha xadiidka ka horeeyey ee um lmuminiina caaisha wa um lmuminiina xabsa radi allahu canhuma ay wariyeen xadiidkanuna wuxuu ku imaan doonaa raqam alf wa mia tisca wa sitiin hmm isaga oo mukhtasar ah yuu halkaa ku imaan doonaa laakiin isagoo kaamila ma oo aha <clears throat> oo maxaa labada ragcadoodee dambe iyo waxyaalahaas ay ku jiraan ma wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal slam qaal ana rasul la sl slm kaana yaqra'u fi salaa fii ragcatay alfajri labada ragcadood ee waa beriga waa kuwa sunnahe wuxuu ku aqriyi jiray fi lulaa minhumaa midda hore labadooda ka mid a ah, quluu aamanaa biاllahi wamaa unzila ilayna aayaddaasuu ku akriyi jiray alatii fi lbaqara wa fi laakhira midda dambena wuxuu ku akriyi jiray aamanaa billahi washhad biannaa muslimuun aayadda kusoo dhammaata taasuu ku akriyi jiray qul yaa ahl kitaabi taalo ilaa kalimatin sawa tanaa sheegi doontaa wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxayd fi lakhira midda dambe wuxuu ku akriyi jiray alati fi ali cimraan midda ali cimraan ku jirta ah qul ya ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum taasuu ku aqri jiray rawaahuma muslim marka labada aayadood ee ragcadda dambe uu ku aqriyi jiray waa iskhilaafsan yihiin tanuu muxuaha kuma soo dhammaato kuma soo dhammaato washhad biannaa muslimuun waxay kusoo dhammaatay fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun marka waxoogaa bay yar kala duwan waa laba aayadood oo kala gadisan midna waa inu tan ku aqri jiray midna tan ku aqri jiray wahuma muslim eh, waxaa kaloo weliba jirta eh, inuu ku aqri jiray suurado kalena oo kuwa soo socdaa riwaayada ay sheegaysaa shay kasta oo ka sugnaaday marka rasuulka alla sala allau alay waali wasalam labadaa ragcadood inuu ku aqriyi jiray qofkii qaataayo waa wanaagsan yahay qof rasuulka sala allau alay wasalam ku dayda oo hadyigiisii raacay waa u yahay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل اه صل ل سلم qرأa في ركعتي الفجر iyo wuxuu ku أqriyey qل ya أيuهa الكافiruuna وqل huوa الله أحد labadaas ku kala aqriyay rawahu msلم وعn iبن cمر رضي الله عنهma qاal ramqtu النبيa صلى الله عليه وaلي وسلم waxaan u dhabagalay oo aan fiirinayey oon isha ku hayey nebiga sal ل sلم شhهرا bil وkana yqرأ في الركعتين qبل الفجر qل ya أيuهa الكافiruuna وqل huوa الله أحد bildhan sida ku aqriy riwaayana labaatan beri bay tidhaahdaa rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan waxaa marka waxaa weeyaan xadiidka waxaa wariyey tirmidi ayaa wariyey waxaa kaloo wariyey ibnnasaa-i baa isaguna wariyey laakiin isagu wuxuu yidhi cishriina mara labaatan labaatan beri baan fiirinayay riwaayat tirmidi baa iyadu waxay dhehaysaa maxaa ahay bel waa midan tada marka riwaayada ah midantada ah riwaayada riwaayada nasaa-ina waa xasana sidii tan kalena xasana inay tahay uu u sheegay <clears throat> waxaase saxiix ka dhigay ibn xibaan saxiix weeyaan ba xadiidku yahay baabu istixbaab اlاضطijaaci bacda rakcatay اlfajri calى janbihi اlayman wاlxafi calayhi sawaءn kana tahajada bاleyl am laa sunnaynta la sunneeyey in dhinaca midigtaa qofku u seexdo markuu labadaa ragcadood uu tukado nabiguna sal sl uu yeeli jiray uu dadkana ku guubaabiyey oo arrintaasuna ayna ahayn nasasho ayna ka ahayn oo qofkii habeenkii salaatuleilka tukanayo daalay oo salaaddii subxana marka ay sugayso iyadana suurado dhaadheer lagu akriyi jiray qofkaasun baa marka nasasho daraaddeed buu nebigu sal ly slam saa u yeeli jiray ma ahee waa waa ahaan weeyaan oo qofkii kastaba muxuaha arrintaas uu soo gelayo can caaishata radiallahu canha qaalat kaana nabiy sal l sl ida sallaa rakcatay lfajr adaja calaa shiqhi اlayman rawaahu rawahu lbukhaariy wa canha radi allahu canha kana nabiyu sal ly slm yusallii ma bayna an yafruqa min salaati alcishaai ila alfajri ixdaa casharata rakca wuxuu tukan jiray inta udhaxaysa kolkuu ka baxo salaada cishaha ilaa salaada subaxa loo addimaayo ee wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragcadood yusallimu bayna kuli ragcatayn labadii ragcadoodba dhexdooda yani bacda kuli ragcatayn bay ka dhigan tahay bayna kuli ragcatayni wamaa bacdahuma labadii ragcadood iyo wixii ka dambeeya dhexdooda yuu salaaminaqsan jiray hal hal uma tukan jiray laba laba u tukan jiray waa kaana soo marray xadiidkii ibnu cumarna inuu mathnaa mathna tukan jiray wa waana inoo imaan doonaa riwaayad dhahaysa salaatu leil mathnaa wa yuutiru biwaaxida midna waa ku witriyen jiro mid buu ku khatimi jiray faidaa sakata almu'adin beeriya marka lafdiga faidaa sakata almu'adin markuu mu'adinku uu ka aamuso min salaati alfajri waa dimayaa watabayana alfajru labadaana waa kaan waa mutalaazimayne tabayun alfajriga iyo adaan almu'adin wa jaa'ahu almu'adin mu uu u yimaado oo uu ogeysiiyo inuu iqaamadii waqtigeedii la joogo qaama waa kixi jiray farakaca ragcatayn khafiifatayn laba ragcadood oo fudfudud buu tukan jiray uma taja calaa shiqihi اlayman maatinka muadinka u imaanay waxaa weeye waa ti ku ogeysiinaya inuu addimay marka dambe maaha dhinkiisa mididka u seexan jiray haakada xataa yaatiyahu lmuadin ilaa muadinka uga yimaado liliqaama iqaamada uga yimaado iqaamada u sheego rawahu muslim waana soo marray xadiidka ah. qowluhaa wa yusalimu bayna kuli ragcatayn haakada huwa fi muslim wa macnaahu bacda kuli ragcatayn marka mxua ah, sidaasu kusoo arooray laakiin macnihiisu sidaa weeyaan wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal ly slam idaa sallaa axadukum ragcatay lfajri falyadaj calaa yamiinihi qofku markuu dhinaciisa salaada labada ragcadood ee subaxa markuu tukaday ee sunnaha ah dhankiisa midigta ha u seexdo waa amar marka nabigu sal ly slm waa amray amarkaasuna amru wujuub ma aha si hadda aan ka soo sheegnay can imaam abi bakr bn khusayma radi allahu tacaala canhu rawaahu abu dawuuda wtirmidiyu biasaniida صaxiixa qaala tirmidiyu xadiiثun xasanu صaxiix xadiidku صaxiix waa yahay oo صaxahu albani fi صaxiix اjaamic الصaغيir lakin qowluhu biasaniida oo jamc inuu yahay tusinaysa ma aha asaaniid badan ma aanu kusoo aroorine hal sanad buu leeyahay alimaamu nawowi radi allahu canhu arrintaa wuu badiyaayo labadiisa kitaab ee ah riyaadu saalixiinka kada iyo adkaar labadaba xadiid hal sanad keliya leh yuu kolka qaarkood u dhahayaa asaaniida saxiix asaaniidda u dhahayaa marka waxaana weeya isagana cudurkiisu waxaa weeyaan xadiid muxuu aha duruq leh laakiin hal meel duruqdaas isugu soo wada dhacayso yuu dariiqiiba hal sanad ka soo qaadayo markaasu asaaniid saxiix u yidhaah marka waa istilaax isaga khaas inuu yaba iska suurowda walaa mushaaxata fi listilaax baabu sunati الظhri marka yani waa ku eedeeyaa ibn xajar iyo albani iyo waa ku eedeeyaan imaam nawowi arrintaas laakiin eed ma ma aha eed ma aha kolba haddii yani isagoo istilaax khaasa uu yahay istilaaxa waxba aan laguma doodo baabu sunati hr sunati الظhr can ibni cumar radi allahu canهuma qaal sallaytu maca rasuuli lah sala اla alay slam rakcatayni qabla ظhri warakcatayni bacdaha mutafaqun calayh waana kaan soo maray oo hadda waxoogaa uu soo gaabiyey وعn caaشhaةa radي allahu canha ana النabiy sal slm kana laa yadacu arbacan qabla الظhr rawaahu albukhaariy isagana ku lamida baan soo marray oo labada ragcadood ee duhurka ka horey afar ragcadood oo duhurka ka horeysa iyo laba fajarka ka danbaysa ma aanu ka tegi jirin ayaan soo maray <clears throat> wa canhaa radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayhi waalih wasalam nebigu waxaan jiray salawaatu اllahi wasalaamuhu alayh yusallii fii beyti qabla duhri arbaca afarta hor duhurka hortii buu afar tukan jiray afar ba iyadu xifday marka ibnu cumar laba un waa isagu sheegay uma yakruju waa tukan waa bixi jiray oo fa yusallii binnaasi dadku tujin jiray guriga intuu ka baxo masjidka u baxo uma yadkhulu waa soo geli jiray fa yusallii ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray uma yusallii bina wa kaana yusallii binnaasi almaqrib maqribka dadka waa tujin jiray uma yadkhulu waa soo geli jiray fa yusallii ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray wa yusallii binnaasi alcishaa cishaana waa dadku waa tujin jiray oo wayadkulu beyti fayusallii ragcatayn rawahu muslim marka rasuulku sala allahu alayh waali wasalam sunnooyinka wuxuu ahaa hadyigiisa aqlabkiihi inuu ku tukado guriga ku tukada baa ahayd sunnooyinka noocaas oo kale ah ummaddana sidaasuu ku gubaabiye oo guryihiina ku tukada salaadda waxa ugu fadli badan ta guriga lagu tukada ilaa inay farad tahay mooyaane saasuu dhihi jiray وعn أmi xabيبةa رadي الله عanهa qala rasuل الlah slى الlه عليه وaلي وsلم man xaaفظa عlى أربع ركعاaت qبla الظهر وأربع baعdaha xarmh الlه عlى الناr اllهma xrimna عlى الناr marka waxay dhehaysaa qofkii ilaaliye oo ku dadaala afar ragcadood oo duhurka ka horeysa iyo afar ka dambaysa alla naarta oo ka xaaraameeya qof naarta ka cirsi xiran buu noqonaya naaru meel usoo marta ayna lahayn rawaahu abu dawuud wtirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala fi xadiiث صaxiix صaxaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa can cabdillaahi bni الsaaئب radي allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm kana yusalii arbacan bacda an tazuula الshamsu qabla ظhr afar ragcadood oo duhurka ka horeysa yuu tukan jiray markay qoraxdu zuusho yani ay qoraxdu gabaru dhaca xaggiisa ay u badato wa qaala wuxuuna dhihi jiray innahaa saacatun tuftaxu fiiha abwaabu samaa waa saacad jannada albaabadeeda la furo oo raxmadda alla waqtigeedii ah fa ana uxibu an yascada lii fiiha camalu saalix waxaan jeclahay inuu camal saalix ahi uu ii koro aan jeclahay buu dhihi jiray rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan waa sidaas weeyaan xadiidka marka waxaa xasan ka dhigay oo weliba calaa shardi muxuu ahay calaa shardi muslim yidhi الsheikh alwaadici fi صaxiix muslim وعan caaishaةa radi allahu anha ana النabiy sal ly slam kaana ida lam yusalli arbacan qabla الظhr صalaahuna bacdaha marka waa qadayn jiray rawaahu الtirmidiy waqaala xadiiثu xasan waana sidaa u sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع wa صaxiix ibni maajah wa silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa ayuu isaguna can cabdiraxmaan bni abi layla mursala isagoo ana marka waa wariyey weliba waxaa kale uu wariyey ibnu ibnu abi shayba baabu baabu sunati اlcasr can caliy bni abi طaalibin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray sala allahu alayh waalih wasalam yusallii qabla duhri arbaca rakacaatin yafsilu baynahuna uu ku kala faslinaayey bالتسليم عlى الملaaئكaةi المqربيiن وmaن تبعهم min المسلمiiن والمؤمiنiin yani labadaas iyo labada dambe saa u kala faslin jiray waa salaama naqsan jiray waana dheeran jiray oo labada afarta ragcadood rawaahu التirmidي وqاala xadيiث xasn xadiid xasana weeyaan ayuu yihi waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan wa can can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiy sala lla alay slm qaal raxima allahu mra'an sallaa qabla alcasr arbaca allah u naxariisto qof oo casarka horti tukaday afar ragcadood saas dhihe rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan waa xadiidkuna waa sida uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi saxix اjaamic الصغيir wa can cali bn abi طaalib radi allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam kaana yusalii qabla alcasri ragcatayn rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix isnaadin saxiix weeye laakiin shaad weeyaan oo daciifo wey riwaayantadii riwaayadii hore ee afar dhahaysay kaasaa midaasaa saxiixa ragcatayn lakin shaad baan ku lehay daciifa daciif baabu sunaة الmغribi baعdaha وqبlaha وتqdma في hadiه الأbwاab xadiiث بن cmra وcaaئشhaةa رadي الله عanهm وhma صaحيixaan أن النبي صل sl kاna يصلي qبla المغرب رagcatayn bعd المغرب bعd المغرب ragcatayn inu tukan jiray kaasaa inoo soo horomaray وعn cabdاللahi بn مغفل رadي الله عanه عن النبي صل sلم qاal صlوu qبla المغرب qaala في الثالثة mar saddexaadkii wuxuu yihi لman شhaaء rawaه الbخaarي maqribka horti tukada maqribka horti tukada markaas kolkii saddexaad uu yidhi waa qofkii doona taasna marka wuxuu uga dan lahaa sidaan aan usoo maray eh, hadalkii uu yidhi eh, muxuu aha bayna kulli adaanayni salaa eh, inaan dadku aanay waajib inay tahay ana u wacan anas radi allahu canhu qaal laqad ra'aytu kibaara asxaabi rasuuli illahi sala alla alay slam waxaan arkay asxaabtii rasuulka alle sala allahu alay wasalam intoodii waaweynay yabtadiruuna iyagoo u kala tartamaya asawaariya tiirarka cinda almaqribi kolkay qoraxdu dhacdo rawaahu mxua rawahu albukhaariy marka waxa weeyaan way u kala tartami jireen taana waxaa ka wadaa sutray ka dhigan jireen ile salaada sutra in lagu tukadaa waajib weeyaane marka kolkay salaada maqrib maxaa loo addimo yaa addaku marka salaada labada ragcadood ay tukan jireen oo ku dadaali jireenoo tiirarka ay u kala tartami jireen oo sutra ay ka dhigan jireen وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب markay qoraxdu dhacdo laba ragcadood oo homaarka intaan la tukanin ayaan tukan jiray anagoo la joognay rasulka sal l slam faqiila markaasa waxaa la yidhi akaana rasuulu llahi sala lla alay slam sallaahuma rasuulka alla sala allahu alayh ali slam ma tukaday qaala kaana yaraanaa nusalliihima falam ya'murnaa walam yanhanaa rawaahu muslim markuuna arki jiray wili annagoo tukanayno oo nagamana reebi jirin namana amri jirin inuuna ka reebi jirin marka iyadu waa jirtaa inuusan amri jirinse iyada waa kanu soo maray xadiidkii cabdullahi bni muqafal inuu salluu qabla almaqribi ragcatayni uu yidhi eh, salluu qabla almaqribi inuu yidhi marka hadalkan anas uu leeyahay nama amri jirin laba mid weeyaan inuu ka wado yani amru iijaab iyo inaanu sooba gaadhin eh, xadiidka eh, cabdullahi bni muqafal amrka uu ku amray nebigu sala allahu alay wasalam inaanu soo gaarin kollayba amarkaas amru ijaab ma ahino xadiidkaaba caddeeyo liman shaa waa isaga yidhi marka nebigu sal l sl isagu ma tukaday muxuu ahaa taa ayaadana ma aka ma aanu ka jawaabin inuu tukaday iyo inaanu tukanin ma aanu ka jawaabine wuxuu ku jawaabay taqriirku ku jawaabay inuu tukadayse isagu marka xadiid xadiidku caddaynaya ma jiro hal xadiid ayaa jiro isagu sheegaya oo muxuu ahay alxaafid ibn xajar uu ku sheegaya buluuq ilmaraam in sha allahu buluq lmaraamna kitaabkan inoogu xigi doona haddii alla yidhaaho markaas waxaa weeyaan laakiin daciif way kaasi oo khata inuu yahay buu sheegay sufyaan ibnu cuyaana uu ku gafay sheekhulalbani taasuu sheegay marka inuu tukan jiray isaga lama hayo waxaase la hayaa inuu amray iyo inuu asxaabtiisa tukanaya uu arki jiray oo kaga aamusi jiray waana radi allahu canha qaalat kunaa anhu radi allahu anhu an anas qaala kunaa bilmadiina madiina joogaynay faidaa adana almuadinu lisalaati lmaqrib markuu muadinku u adimo salaada maqribka ibtadaru sawaariya waxay u tartami jireen oo kala boobi jireen jeerarka fasallow farakacuu ragcatayn laba ragcadood bay tukanayeen xataa ina arajula algariib ninka qariibka ee kolkaa beledka yimid la yadkulu lmasjidaba isku soo geli jiray fayaxsabu wuxuu malayn jiray ana asalaata qad sulliyat salaaddii la tukaday min kasrati man yusalliihimaa dadkaa tukanaya labada ragcadood ee maqrib ka horraysa farabadnidooda daraaddood yuu ugu malayn jiray in salaadiiba la tukado laga baxdo tan sunadii bacdiyada hadday tahay rawahu muslim taasuna marka siday ugu dadaali jiraan bay ka tahay baabu sunati alcishaai bacdaha wa fii xadiid ibni cumar asaabiq radia allahu canhuma oo laakiin isagu bacda alcishaa buu ku saabsanaa sallaytu maca nabiy sala allahu alayh waali wasalam ragcatayni bacda alcishaa wa xadiidu cabdillahi bni muqafal bayna kulli adaanayni salaa متفق عليه كما سبق باب سنة الجمعة فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أنه صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة متفق عليه midkiin markii uu tukado jumcada uu tukado gadaasheed labaha tukado وعن ابن cمر رضي الله عنهma أن النبي صل ل سلم kاna laa يصلي بعد الجuمعaةi حتى ينصرفa فيصلي ركعتين في بيته waxaan jiray نبgu صل ل سلم markuu salaada جuمco tukado wax kale ma aanu meesha ku tukan jirin ilaa gurigiisa ku noqdo laba ragcadood uu tukado marka laba ragcadood buu tukan jiray wuxuuna faray afar in la tukado marka saas macnaheedu waxaa weeyaan afartaa ragcadood amarkaa la is amray inaanu waajib aanu ahayn tanaa marka tusinaysa camalkiisaa tusinaya baabu istixbaabi jacli الnawaafili fi lbeyt sawaan araatibata waayraha araatibatu wagayruha walamru btaxawuli linaafilati min mawdic alfariida aw alfasli baynahumaa bikalaam waa jeclaysiga la jeclaystay in sunnada guriga lagu tukada ama ha ahaato middan raatiba ha ahaato ama mid kale ha ahaatee in guriga lagu tukado iyo amarka la isfaray in lagala wareego salaada sunnaha ah meeshii faradka lagula lagu tukaday ama hadal loo dhexaysiiyo oo meeshii uu ku tukaday un isaga oo jooga faradka uu ku tukaday aanu meeshii un ku sunaysanin وعن ابن cمر رضي الله عنه متفق عليه waxaan ujeeda عن زayd بن ثابت رضي الله عنهما ana nebiya sal ly slam qaala salluu ayuha annaasu fii buyuutikum wardadii oo ku tukada guryihiinna fa ina afdala asalaa salaada ta ugu fadli badana salaatu lmari qofka salaadiisa wey tukashadiisa u tukado fii beytii gurigiisa uu ku tukado ila almaktuubata midda faradka a mooyaane muttafaqun calayh wacan ibni cumara radia allahu canhuma an nebiy sal ly slam qaal ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum yeela salaadiina qaarkeed yeela guryihiinna guryihiinna ku tukada walaa tattakiduuhaa qubuuran ha ka dhiganina qubuur ha ka dhiganina salaada meel ka caagan ha ka dhiganina muttafaqun caleyh marka qubuur ha ka dhiganina daasa guryihiina eh, ha isku aasina oo qubuur ha ka dhiganina xaqiiqa ah ama qubuur oo kale ha ka dhigin oo meelaydan ku cibaadaysanaynin ha ka dhigina intaba waa noqotaa marka waa in xaafadaha laga bixiyo qubuuraha oo meel gaar aho beledka ka baxsan laysku aaso wa an jaabiri radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allau alay waslam idaa sallaa axadukum salaatahu fii masjidihi midkiin markuu ku tukado salaadiisii faradkahayd masjidkiisa uu ku tukado falyajcal libeytihi nasiiba min salaatih gurigiisa ha ka siiyo qayb ha ka siiyo salaadiisa faina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayra alla subxaanahu wa wuxuu gurigiisa yeelayaa salaadiisa sababteeda khayr buu yeelayaaye rawahu muslim wa can cumar bni caطaa ana naafica bni jubayr cumar miyas camr camr oo wowle ya وعn cmر بن cطاء أna ناaفع بna جubayri أrسlhu ilى الsائب بn أkti النmr الsائب بn يزيد صxaabiga la yidhaaho oo ay dhashay ninka la dhihi jiray shaacirka aha la dhihi jiray النmr بn towlb walaashi ay dhashay buu u diray yسأlhu isagoo soo weydiinaya can شhayءin ra'aahu minhu mucaawiyaةu radي الlahu عanhu في الصلاة wuxuu mucaawiya radي الlahu canhu ku arkay saa'ib oo samaynayo oo uu u diiday uu soo weydiinayo muxuu ahaa fa qaala markaasuu ui nacam sallaytu macahu ljumcata fi lmaqsuura waxaan mucaawiya baan kula tukaday jumcada dadabta maqsuuradu waxay ahayd meel oo dadab ahoo go-an oo madaxda lagu waardeen jiray intii la dilay cumar iyo caliba radiallahu canhuma midkood walbaba masjidkaa lagu dilay marka intii ka dambaysa cali dilkiisii ayaa marka madaxda waa la waardeen jiray marka masjidka kolkay ku tukanayaan jumcadii iyo marka meel yani hoo go-an oo ay ku tukadaan iyaga iyo dadka rufaqadoodii ay ku tukadaan oo marka lagu waardeeyo oo askarina hareeraha ka taagnaata bay lahaan jireen halkaasaan kula tukaday buu leeyahay falamaa sallama alimaamu markuu imaamkii salaama naqsaday baan qumtu fii maqaamii meeshaydii baan istaagay anuu meeshaydii taa jooga yaan istaagay fasallaytu waa tukaday falamaa dakhala markuu gurigiisii galay buu arsala ilaya ii yeedhay waa aada iyo aad buuna u adab badnaay oo u usluub wanaagsanaa mucaawiya radiallahu canhu dadka hortiisa intuu kula hadli lahaa kolkuu gurigiisa ku noqday buu u yeedhay qaala markaasu yidhi laa tacud limaa facalta ha ku noqonin wixii aad samaysay mar dambe haku noqonin idaa sallayta aljumcata jumcada markaad tukato falaa tasilhaa bisalaatin salaad hal xidhiidhinin xataa tatakallama ilaad ka hadasho aw takhruj aw aad baxdo fa ina rasuula allahi sala allau alay ala slam rasuulka allah amaranaa bidalika sidaasuu na oo ah allaa nuusila salaatan bisalaa inaanan salaad salaad ku xidhiidhin xataa natakalama aw nakruj ilaa aan hadallo ama meeshaa ka baxno rawahu muslim saasaa marka mucaawiya radiallahu an isagoo amiirulmu'miniin oo ninkan kada kana daaweyn kana mansib weyn ayuu sidaas ludfiga leh uu qaladkii uu ku arkay uu uga zuuliyey ugu sida farsamada uga nahiyey marka labay hadda halkan kada riwaayantadu sheegtay oo ilaah qofku uu hadlo ama uu baxo oo masjidka meesha ku tukadayaan uu ka baxo laakiin tarjamaduna waxay ahayd inuu meeshii qofka ku tukaday uu iska bedelo ee inuu meeshii oo dhan ka bax ma ahayn maxaa marka taana daliil ah xadiid baa jira marka wuxuu leeyahay hal axadukum an yataqadama oo yata'akhara oo can yamiinihi aw can shimaalihi fi salaa yani subxa waxaa wariyey marka abu daawuud iyo ibnu maajah ayaa wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu waana saxiix xadiidkaasaa marka wuxuu tusinayaa in meesha laga sikada uun inay tahay waxa la rabaa ee meeshao dhan in laga tago oo la baxo ayna ahayn waxoogaa meesha marka waa mawduucu salaatiha ah intuu ka yardurko midig uga yardurko ama inay ku filan tahay baabu lxasi calaa salaati lwitr wa bayaani annaha sunatu mu'akada wa bayaani waqtih can caliyi radia allahu canhu qaal alwitru laysa bixatmin ka salaati lmaktuuba witrigu ma aha mid e, lagama maarmaan aho farad oo sida salaada faradka oo kale ah ma aha walaakin sana rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah sajideeyey qaala wuxuuna yidhi ina allaha witrun yuxibu witra faawtiruu ya ahla alqur'aan alla waa witri oo waa mid keliyahoo witriguu jecel yahay tiradaa witriga ah buu jecel yahay lianna ramzi lilwaxdaaniya xagga cibaadada iyo xagga wixii la qabanayaba witrigaasuu jecel yahay ee witriga tukada dadkiina qur-aanka yaqaanow rawaha abu daawuud وtirmidi وqala xadiiثun xasanu waayaana sidaa uu sheega xadidku xasan weeyaan oo صaxahu albani fi صaxi اjaamiع الصغيr وعan caaishaةa radي allahu عanha qaalat min kuli layli qad awtara rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslم habeenka ajزa'diisa oo dhan mid walbaba rasuulka alle sala ه alay slm u tegey waa tukaday min awali leyl habeenka gelinkiisa hore wa min awsatihi iyo bartankiisa wa min aakhirihi iyo gadaashiisaba waاntahaa wuxuuna ku soo dhammaaday witruhu ila saxar xiraabtii xiraabtiibaa marka golkii aakhiru cumrigiisa uu tukan jiray muttafaqun caleyh marka <clears throat> waqti kastaba kolba haddii cishaa la tukado waqtigii witriga waa la galay waa la tukan karaa waqtigaas oo laiska horanmarin karaa laakiin sida ugu fiicanu qofkii naftiisa ku kalsoon oo inuu soo toosaya u malaynayaa waa inuu dib u dhigto وعn بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صل ل سلم قال اجعلوا آخر صلاaتكم بالليل وترا متفق عليه salaadiina habeenkii ta ugu dambaysa witri ka dhiga marka amarkaasuna ma aha waajib ma aho nabigu sala allahu alayh waali wasalam markuu witriga tukado dabadi ayuu laba ragcadood tukan jiray وعn abi سacيidi الkdري رضي الله عnه أن النبy صل ل sلم qاal awtiruu qabla an تصbixuu rawahu mslim war witriga tukada intaydaan waa berisanin waa beriga horteed tukada yani waan caaishata radi allahu anha ana nabiy sal slm kaana yusallii salaatahu bileyl salaadiisa habeenkee buu tukan jiray wa hiya muctaridatun bayna yadayhi isagoo iyaduna hortiisa ay gudban tahay iyadoo hortiisa gudban ayuu tukan jiray oo xagga qibladii ka xigta oo sida janaazada loogu tukado oo kale ah fa idaa baqiya alwitru markuu witrigu soo haro ayqadaha toosin jiray oo fa aytarat markaas awtarat markaas iyadana witraysan jirtay rawahu muslim wa fii riwaayatin lahu an lmuslim idaa baqiya alwitru qaal quumii faawtiri yaa caaisha kac oo witriyayso witriga tuko yaa caaisha wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sal l slm qaal baadiru subxa bilwitri kala degdeg oo kala dhaqsada oo ka booba witriga muxuu ahay waa beriga aan intana waagu idinku beryin witriga tukada rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix saasuu leeyahay alimaamu nawowi radi allahu canhu xadiidka wuxuu u nisbeeyey abu daawuud iyo tirmidi keli u nisbeeyey isagoo muslimna uu wariyey marka waxaa kaga habaanaan lahaa muslim inuu xadiidka u nisbeeyo marka xadiidku muslim baa wariya waa xadiid saxiixa wacan jaabirin radi allahu canhu qaal qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay ali man khaafa an laa yaquuma min aakhiri leyli falyuutir awalah qofkii ka baqaya habeenka gelinkiisa dambe inaanu soo toosin awalka witriga ha ka tukado waman tamica an yaquuma aakhirahu qofkii rajeynaya inuu tooso aakhirkiisana falyuutir aakhira alleyl habeenka gelinkiisa dambe ha tukado witriga faina salaata aakhiri leyli mashhuuda wadalika afdal mashhuud yani waa la isugu imaanaya malaa'igtii isbedelaysa ayaa imaanaysa rawaahu muslim baabu fadli salaati الضuxى wa bayaanu aqaliha wa akhariha wa awsatiha wاlxadfi calى almuxaafadati calayha salaada barqada iyo maxaa fadligeeda iyo inta ugu badan iyo inta ugu yar iyo وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaala awsaanii khaliilii salى اllahu alayh walihi wasalam bisiyaami ثalaaثaةi ayaami min kuli shahr bil walbaba inaan saddex beri ka soomo wa ragcatay duxaa barqada labadeeda ragcadood wa an uutira qabla an arqud iyo inaan witriga tukado intaanan seexanin muttafaqun caleyh sidaasoo kale uuna u dardaarmay nebigu sal ly slm abu darrinna sidaasoo kale uu kula dardaarmay saddexdoo labada miskood saddexdaas u dardaarmay walitaaru qabla an marka waxaan xadiidkan uu imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa alf wa miatain tamaaniya walitaaru qabla annawmi inamaa yustaxabu liman laa yafiqu bilistiqaadi aakhir alleyl fain wafiqa hadduu ku kalsoon yahay fa aakhiru leyl afdal oo siduu xadiidkii hore aan soo sheegnay mxuaha aan soo maray uu sheegayo weeyaan marka waxaa laga yaabaa abu hurayre xaaladiisa iyo abu dhariba ridwan ullahi calayhima inuu rasuulku sala allahu alayh wali wasalam uu xaaladooda ku yaqaanay inay hurdo culus yihiin wa can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sal l slam qaal yusbixu waxaa ku waabariisa calaa kulli sulaamaa min axadikum sadaqa fakulu tasbiixatin sadaqa waamrun bilmacruufi sadaqa wa nahyun cani lmunkari sadaqa wajزu min dalika intaana waxaa ka kaafiyaysa rakcataani yarkacuhumaa min aلduxaa rawahu muslim waa xadiid saxiixa weeyaan oo waxaanan kusoo maray boqol iyo toban iyo sideedna waa kusoo maray kun iyo afar boqol iyo soddon iyo labana waa ku imaan doonaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal ly slm rsulka al waxaan jiray yusallii adduxaa arbacan wayaziidu maa shaa allah rawahu muslim duxada wuxuu tukan jiray afar ragcadood wuxuun alla yidhahna waa ku dari jiray marka yani afar ragcadood kama yarayn jirin weeyaan ayb <clears throat> xadiid kale marka wuxuu leeyahy man salla duxى arbacan qabla zawaal wa qabla zawaali arbacan zawaalka hortiisna afar tukada bunya lahu baytun fi ljanna waxaa wariyey aطabarani fi lawsط can abi musa alashcari radi allahu canhu waana xasan xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيr wa silsilaة اlaxadiiث الصaxiixa w can umi hani fakita binti abi طaalibin radi allahu canha qaalat dahabtu ilaa rasuuli الlahi sal ly sl rsulka allaan aaday caama alfatxi sanadkii maka uu qabsaday fawajadtuhu yaktasil falama faraga min guslihi marka uu qubeyskiisii dhameeyey oo faatimana radi allahu anha maraday ku asturaysay sallaa hamaana rakcatin sideed ragcadood buu tukaday wadalika duxaa markaasna barqay ahayd muttafaqun calayhi wa hada mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim mar horaana xadiidka laba goor horaan soo maray oo sideed boqol iyo toddobaatan iyo lix iyo sideed boqol iyo lixdan iyo afarba waa kusoo maray isagoo qiso intaan ka dheer laho sababka ugu timid iyo waxyaalahaan aynu ka hadhadalay baabun tajuuzu salaatu duxaa min irtifaai nahaa min irtifaaci shams ilaa zawaaliha way banaan tahay salaada duxada in laga tukado in la tukado laga bilaabo markay qoraxdu soo dheeraato ilaa zawaalka laga gaadhayo wlafضل an tusallaa cinda اshtidaadi اlxari waاrtifaaci الduxaa sida fadliga badanna waxaa weeyaan in la tukado markay qoraxdu aada u kululaato ee soo dheeraato barqa dheer ay noqoto وعan zayd bni arqama radي allahu canhu anahu ra'aa qowma yusaluuna min الduxaa wuxuu arkay dad oo duxadii tukanaya oo waqti hore tukanaya faqaala markaasu wuxu uhi amaa laqad calimuu ana salaata fii gayri hadihi saacati afdal way og yihiin inay salaada waqtigan kada waqti aan ka fadli badan tahay ina rasuula allahi sala allahu alيyh wali waslama qaal salaatu lawaabiina xiina tarmadu lfisaal rawahu muslim salaatu lawaabin awaabin yani waa dadka toobakaanka badan ee cibaadada badan weeyaan yani salaatu lawaabinana waxaa laga wadaayo waxa weeyaan markay nirguha cagagubiyoodaan markay nirguha cagagubiyoodaan kolkaas weeye salaada duxadu yani kolkaas ugu fiicantay weeyaan tarmadu waxaa weye bifatxi الtaa'i wاlmiimi wbidaadi اlmucjama yani shidaة اlxar wاlfisaalu jamcu fasiil wahuwa صغيru min alibil aw qurbaha ama nirigta wax sidaas weeyaan baabu lxasi calaa salaati taxiyati lmasjidi rakcatayn taxiyat lmasjidka oo kolka masjidka lasoo galo taxiyat lmasjid yani taxiyatu rabbi lmasjid ayaa lagu magacaaba taxiyad iyaduna bimacna tacdiim weeyaan <clears throat> وkraahiyaة الjuluusi qabla an yusaliya rakcatayn inuu necbaysigaa la necbaystay inuu fadhiisto intaanu labada ragcadood tukanin fi ayi waqtin dakl waqti kastoo soo galaba وsawaaء صalaa rakcatayni rakcatayni bniyati التaxiya aw salaata fariida aw salaata ra aw sunatan raatib aw غayrha ama kolkaas ha niyoodo taxiyat lmasjid ha niyoodo ama salaad farada ha tukado ama salaad sunnaho kale oo ha tukado oo raatibadii iyo ah ama muxuu ahay sunnadaas iyo sunno kale hasla niyoodo marka muhimu waxaa wey intaanu fadhiisanin inuu salaad masjidkii ku bilowdo وعn abi qataadata radي allahu anhu qala qala rasul lah sala allahu alيyه wali slm ida dakla axadukum almasjida falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayn mutafaqun caleyh midkiin markuu masjidka soo galo yaanu fadhiisanin ilaa uu ka tukado laba ragcadood وعan jaabirin radيa allahu canhu qaala ataytu nabiya sala اla alay slam nabigaan u imid fi lmasjid wahuwa fi lmasjid masjidkiisoo ku jira an masjidka isagoo kolka ka soo baxay faqaala markaasuu i salli ragcatayn mutafaqun aleyh laba ragcadood tuko yuu yidhi ayb baabu istixbaabi ragcatayni bacda alwudu laba ragcadood in la tukado waysaqaadka dabadii oo maxaa ragcatay lwudu ay ku magacaabaan wacan abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul lah sala allahu alayh wali slam qaala libilaal yaa bilaal xadinii biarjaa camalin camiltahu fi lislaam iiga waran camal aada islaamnimada ku camal fashay kaad ugu rajo badan tahay iiga waran fa innii samictu dafan calayka labadaada gacmood labadaada kabood jaanqaadkoodaan ka maqlay bayna yadaya hortayda fi ljanna adoo jannada iga horgalay o iga soo horreeyo hortayda kasii shanqalin ayaan ku maqlay qaala markaasuu yihi maa camilta camalan ma anan camal falin camal oo arja cindii aniga agteyda kaga raja badnahay min anii lam atatahhar tuhuuran inaanan tahaaro qaadanin tahaaro qaadasho fii saacatin min leylin aw nahaar waqti uun maalin ah ama habeen ah ilaa sallaytu bidalika طuhuur طahaaradaa waxaanu ku tukadaa maa kutiba lii an usalli wuxuu alla ii qoray ku tukado mar alle markaan wayse qaataba waanu tukadaa kaasa weeyaan camalkaan ugu rajo badnahay marka riwaayo kale waxay kusii daraysaa mar alle markaan xadaثaba waan wayse qaataa kolkaana waxa alla ii qoray baan tukadaa muttafaq عalayhi wa hada lafd الbukhaariي marka waqtigaas isaga ah awqaatii karaahada ahayd iyo waqti kastaba marka waa soo gelaya wa hada lafd lbukhaariy wاdafu bilfa sawt الnacli waxarakatihi waxarakatuhu calى اlأrض wallahu aclam baabu fadli ywmi اljumca wa wujuubiha waliqtisaali fiha yani salaada jumca waajibnimadeeda iyo khudbadeeda iyo waajibnimadeeda iyo fadliga ay leedahay watiibi iyo carafta iyo wاtabkiiri ilayha jarmaadada loo jarmaaday iyo wاducaa'i ywma aljumca maalinta jumcada ducada la ducayso saacatu lijaabada wالsalaatu cala nabiyi sala allahu alay waslam nabiga lagu saliyo wa fiihi bayaanu saacati lijaaba baabkan kada waxaa ku jira saacatu lijaabaha jumcada ku jirta waqtiga ay tahay waistixbaabu ikhaari dikri اllahi tacala ywma aljumca iyo in la badiyo dikriga alle subxaanaه wa tacala maalinta jumcadeeda badiyo qaala allahu tacaala faإida qudiyat الصalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun marka salaada la dhammeeyo kala baaha oo dhulka ku kala baaha oo raadsada risqiga alla raadsada allana wax badan xusa lacalakum tuflixuun libaanaysaani xadiidkan kadana marka aayaddantada marka waxaa weeye waa aayadda tobnaada min suurati اljumuca وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanهu qala qala rasul اlahi slى الlه عليه alي وsلم khayru ywmi طalcat عalayhi الشhamس ywم الجumعة maalin ay qoraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jumcadeed maxay ku heshay khayriyadaasna fiihi khuliqa aadam isagaa aadam la abuuray wa fiihi udkhila aljanna isagaana jannada la geliyey marka jannada khaarijkeeda in lagu abuuray bay marka taasu tusinaysaa wa fiihi ukhrija minha isagaana jannada laga soo bixiyey maalinta jumcadeed warawaahu muslim وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرةa قال قال رsuل الله صل ل سلم من توضأ فأحسن الوضوء marki qofkii wayse qaato wayse qaadkaa hagaajiya ثuma أtى الجuمcatana جuمcada tukada فاstمca وأنصت oo dhegaysta oo dhgraariciyo aamusa غufira lahu ma baynahu wa bayna الجuمcة waxaa loo dhaafaa in u dhaxaysa isaga iyo جuمcadii kale waزiyadة ثaلaaثa أياam iyo saddex maalmood oo dheeraadana oo ah toban sidaas isku ah وman masa الxaصىa faqad lغىa qofkii ciidda taataabtahayo isagoo imaamku khudbaynayo ciiddana marka waxaa lamid sijaajida iyo waxyaalaha kale lamid ah waa laqwiyey laqwiguna wax maalayacniga baa la yidhaha laqwiguna marka jumcada fadligeeda ayuu zuuliyaa rawahu muslim wacanhu radi allahu canhu qaal can nebiy sal slm qaal asalawaatu alkhams shanta salaadood waljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun kuwii kafaara gud u ah weeyaan maa baynahuna inta udhaxaysa إda اجتنiبت الكبائر hadii laga fogaado كبائرta رwاه مسلم وعنه رضي الله عنه وعن ابن عمر يعني أبو هريرة يعني ابن عمر رضي الله عنهم أنهma سمعa رsuuل الله صلى الله عليه ولي وسلم يقول على أعواadi مiنبرhi مimbarkiisa qoryihiisa dushooda isaga oo kale buu maqlay laynتahiyana أqوام niman way iska daynayaan can wadcihim ka tagitaankoodii aljumuعaaت jumcadaha ay ka tagaan bay iska daynayaan oo jumcadahay tukanayaan aw laykhtimana allahu mise alle waa xidhayaayo waa awdayaa calaa quluubihim uma layakununa min alghaafiliin markaase ka mid ay ahaanayaan kuwa haafiliinta ee cibaada laawayaasha ahee cibaadada alla ay kaga dhacday nacuudu billahi min algafla rawaahu muslim wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula الله sala lla alay slam qala ida jaءa axadukum aljumcata falyqtasil markuu midkiin imaanaya jumcada ha qobaysto متفق عليه marka qofka aan imaanaynin ee ama ahlu cudura ama baadiye aan meel aan lagu tukanaynin iyo jooga marka isaga jumca qubaysi lagama rabo oo maalinta daraaddeed looma qubaysanaye salaada jumcadeed baa loo qubaysanaya iyo ururka kasoo qaybgalkiisa wa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اla alay slam qaal guslu ywmi اljumcati waajibun cala kuli muxtalim muttafaqun calayh qubaysiga maalinta jumcadeed la tukadaayo waajib buu ku yahay qof kasta oo muxtalima ah yani qaangaadhaba ah almuraadu bilmuxtalimi albaaliq walmuraadu bilwujuub waajibnimadan waxaa laga wadaa wujuubu ikhtiyaarin wujuub maxaa ku yani mid doorasho ah yani aan laazim walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh